alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam wacanhu mucadiya ana rasuula lahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi laa tuxidu imraatu calaa meyitin fowqa halaain laa tuxidu isu basaasin mayso imraatun haweeney calaa meyitin meyd dhintay fowqa halaain saddex wax ka badan fowqa halaai layaali ilaa calaa zawji nin mooyaane arbacata ashhurin wa cashran ay tuxidu arbacata ashhurin wa cashra waxay isu basaasinaysaa oy xdaad ku jiraysaa afar bilood iyo toban habeen walaa talbasu xidhan mayso afar bilood iyo tobankaasi thawban masbuuqan maro la sibaaqeeyey ilaa thawba casbin mooyaane marada casbiga la ydhaa mooyaane walaa tagtaxilu indhakuulan mayso walaa tamusu tiiban udgoonna marin mayso dharkeeda iyo jirhkeeda toonna ilaa idaa tahurat markay daahirto mooyaane ay min alxayd ay ka daahirto nubdatan ay qicatan tamusu nubda ayay taabanaysaa qidca min qustin aw adfaarin waa nooc min anwaaci اbkuur labaduba waa nooc cadarka ka mid a ah. mutafaqun caleyh wa hada lafdu muslimin waliabi daawud wanasaa-i min ziyaada walaa takhtadibu xinaysan mayso oo khitaab iyo xina ismarin mayso walinasa-i walaa tamtashidu feedhan mayso وعن umi سلمة رadي الlaه عanهa qalat waxay tii jaclat jacaltu waxaan yeelay calىa cayni ishayda sabran dacar baan mariyey bacda an twufiya markii la oofsaday abu salamata abu salama markii la oofsado zawjkeedii faqaala rasuulu الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxu uhi inahu ay aلsabr dacartaasi yashibu ee yujamilu wuxuu qurxiyaa alwajha wejigu qurxiya ee falaa tajcaliihi ha yeelin wejigaaga iyo indhahaaga ilaa bileyli habeen mooyaane wanzaciihi baabi-i oo kasib siib binahaari maalintiina walaa tamtashidi biiib ha ku feedhanin cadar walaa bilxinaa iyo xino toonna fa inahu xinahaasi khitaaban de khitaab weeyaano waa isqurxin bu noqonaya qultu waxaan ku uhi biayi shayin amtashidu waayo rasuul alla maxaan ku feedhaa markaan feedhanayo qaale wuxu uhi bisidri goob ku feedho ama qasil waxaa loo yaqana rawahu abu daawud wanasaa-iyu wa isnaaduhu xasan wa canhaa waxaa laga wariyey umu salama radi allahu canha ana imraatan haweeneyba qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina bnatii inantaydii maata canhaa waxaa ka dhintay zawjuhaa ninkeydii baa ka dhintay waqad ishtakat caynuhaa isheeduna way xanuuntay indhuhuna way xanuunayaan afa nakxuluhaa ma u indha kuulnaa markaa waxay ku jirtaa waktigii ixdaadkay ku jirtaa laakiin cilaa timiyo indhihiiba xanuunaya markaa indha kuushaa ma ku daweynaa afa nakxuluhaa qaala rasulku wuxu uhi laa maya mutafaqun caleyh saddexdan xadiis waxay caddaynayaan allahu lmustacaan waxyaalaha looga baahan yahay gabadha cadadbaxaysa ixdaadka ku jirta ciddat lwafa ku jirta horta xaqu zawj baa la weyneynaya zawjka iyo xaqiisa waxaynu soo aragnay gabadho haddii aan lala guri gelin oo ninkii ay kala tagaan inaanay wax ciddaa lahayn soo maha ya haddii laakiin uu ninkii dhinto iyadoo aan inay ciddo tirsanayso ma soo aragnay qadiyaddaas dhaxalkiina ay yeelanayso horeynoo sabra arrimaana iska ka ekaanin way isku qasmaan marar badane marar badan way waa cilmiguna u kala saarsaarid buu baayay waana de qadiyadaha soo noqnoqdo in badan lagu weydiin doono marka deegaankaagi ku noqoto ama tuuladaadi aad ku noqoto <laughs> ya oo qadiyadahan ku saabsan dee guurka iyo maharka iyo cadadbaxa iyo arrimaha tahaarada iyo cibaadaadkaas waa wax dadkii mar kasta ku dhacayo oo imanayo oo ay tahay qofku inuu si fiican dee u fahmo haddaba um xabiiba rabla bint abi sufyaan ayaa cid ehelkeeda ka mid a ah dhintay oo xaaskii nebiga saddex cisho markay soo wareegeen ayay soo qaadatay waxyaalaha qaarkood dumarku ismariyaan oo saytan nebigaan maqlay alay slat sla ole uma banaana haweeney inay isku basaaso cid mayda ilaa sawajkeeda mooyaan saddex cisho wax ka badan markaa mtl hadduu walaalkeed dhinto dee saddexdaa cisho waxay noqon kartaa qof aan waxba ismarmarin oo iyo aabaheed iyo markaa inankeedii wax lamid a ah. saddexdaa waa loo ogolaya lakin saddexdaa wax ka badan qofkaa kale iskuma basaasinayso oo nooc nacyigii la didaa noqonaysa laakiin zawjka afar bilood iyo tobankaa habeen xaqiisi waa la weyneeyey sababta xikmadda waxa wey zawjka xaqiisa la weyneynaya dabeetna wax kasta oo guurka iyo isqurxinta ninka ay gabadha isku qurxinaysaa ayaa meesha laga saaray sawban masbuqan sibaaq waa nooc dibirkaa dharka lagu qurxin jirayo marada midab baa la marinaya markaa mara quruxla unba imka laga laga soo qaadaya marka mara ziina iyo quruxla markii hore ay banaaneen inay zawjkeeda u xidhato iyadoo xidhan mayso sawba casbina casbigaas macruuf bu ahaa culimadu waxa weeyaan midna sibaaq waa mid la mariyo oo marna dee ka maydhmayo marna la dhex gelinayo isagu casbiguna waa kuwa imika aynu xidhan oo kale waa mid markiisa hore duntiisii laga sameeyey intaan dunta intaan la samaynin ayaa dunta laga sameeyey waa la sibaaqinaya amba midab kalea loo sameynaya markaa dee wax laga saarsaari karayo o laga bedbedeli karayo imika ma aha ee waa wax horulaha markaa taa way xidhan kartaa marada noocaasa taa macneed waa maxay markaa mitan xijaab midable iyo waxaada way xidhanta karta gabadhi weyaan oo aan laakiin ziine iyo qurux lahayn igtixaalku qofka dee uu qurxinayaayo in indha kuushu indhihii bay markaa qofkii qurxinaysaa markaa uma banaana udgoon waxaa la idhaana isma marinayso haddiise laga tegi waayo markay xaydkii ay ka daahirtaan amba ay ka maydhato ayaa meeshii dee ay yaro udgooneynaysaayoo waa nubda nubdadu waa maxay waa shay alyasiir marka hore nubdatun can taariikh kada waata aad maqashay in yaroo taariikh nololeedkii hebel ah. markaa iminka nubda waa qidca qustin aw adfarina waa nowcaani min adiib un isku soo ururiyo waa laba nooco diibka kamid ah culimada qaarkood ay waa kuwa la bukuursado ee aan la ismarin ee ilmetega la udgooneysto ay idhahdeen markaa ma tkyiir baa mise u ka shakiyey saxaabigu ama mmaqisnu bay ismarinaysaa bu nabig aw akfarin mise saxaabiga ayaa mooday labada ama ciddi kale soo warinaysay inay labadaba isticmaali karto almihim kuso ururi taa markaa cadarkaa wixii u dhigma ee yar aan weyneyn oo ay isku yar udgooneyneyso intaa xubinteeda ay ku udgooneyneyso bacd alxayd ay mooyaane wax kale ma marinayso jirka iyo meel kale toona riwaayaadkan dambe haddaba sii faahfaahiyey walaa takhtaib khitaabku waa marka xidhnaha iyo dee naqshigan la mariyo waa gabadhiiba markaa dee jirhkeedii qurqurxiso xidhnaha marmariso amba xidhna ha noqdo amba wax kale ha noqdee khitaabku markaa macno caama buu noqonaya imtishaad feedhan mayso ayaa riwaayadda laga fahmaya laakiin xadiiska umusalama sii caddaynayo waxaa la diiday inay ku feedhato xine oo ay dumarku macruuf ahay markay marka madaxa meedhaan ee xinahana ku daraan ay dabeete ku feedhaan amaba cadar intay madaxa mariyaan inay cadarkaa ku feedhaan markaa taana samayn mayso waayo maxaan ku feedhaabay tidhi o bisidr qasilkaasoo halkaa saabuuntana ugu jiray udgoonna aan lahayn inta badan udgoon gaar ahoo ka soo uraya qofka halkaa waxaa laga qaadanaya saabuun baa dee imika la isticmaalaa ilan sidriga u isbedbedelayaa saabuun way ku maydhan kartaa markaa gabadhii say culimadu ihahdeen laakiin saabuntaasi hadday udgoon iyo kaga tegeyso jirkii udgoon ay kaga tegeyso way iska ilaalinaysaa ee inay ku meedhato saabun aan udgoon lahayn oon jirkii udgoon usabaynayn inay maydhan karto halkaa laga qaadanaya ayay qaboojsan karto haddii kulayl uu jiro inay jirka maydhan karto nadaafadii laakiin wax kasta oo quruxdii waxaa soo ji samaynayana way iska ilaalinaysaa oo inay waxyaalahan mikiyaashka la dha amba markaa mayka abka iyo xaas inay ismarmariso wejigeeda ay qurqurisay waxaana hadalkeedabadda sabirkaasi dacartaa indhahay u marisay asabiru asabru haddii bada la sukooniya muxuu aha alxabsu soo ma ahayn asabirna waa dacarta dacartu waxay ka mid tahy waxyaalaha aadka dawada u ah ee adduunyadana laga jecel yahay isla markaana xataa jirka lagu qurxiyo marka laakiin iyadu sidan waxay u marsanaysaa ka muuqata isha ayay ku daweyneysa soo agood ba rasulku qurux iyo dhalaal buu leeyahy habeenkii unu ismariyo maalintiina iska daa oo iska baabiya waxaa kaleu gabadhan kale ka diiday tidhi markaa inantaydii oo laga geeriyooday ayaa waliba indhii xanuunayaan indhakuushiina uu ka diiday oo su-aal baa la isweydiin karaa miyaanay meesha daruura imanin ya muxuu rasuulku alay sala slam ugu diiday daruuradaas haye ya hadalkaa korqab inaanay waxtar badan lahayn nigaas jawaabtii uu ishaaray haye deme qurux baaba loo diidayaay lakin daruura imaana jirin a soo tan tidhi indhahaaba xanuunaya waa qurux weeyaan waa sax quruxdii lakin xaaladda wax kala yimi o dee daruuraa timid gabadha waa xanuunsanaysaa de way u baahan tahay haye ya ade maxaa tiri farid masha allah way labadan niba way sheegeen horta waata koowaade waxa weeyaan sheekh cuthaymin baa jawaabaa bixinaya wuxuu yihi in lagu dawoobayo lama hubo boqol kiiba boqol shayga marka daruurada lagu dhacayo daruur ka soo qaad baktiga adigoo bestaayo gaajoonaya dhimanaaya dee waxaad og tahay inaad ku joogsanayso soo maha saasaa lagugu jooji laakin ka waran haddii gabadha xataa inta loo la qurxiyo oo bahashii loo mariyo ay ku dawoobi waydo miyaa la hubaa inay ku dawoobeyso marka shaygan lagu dhacay daruurada ahi waa in la hubo waxaas inuu markaa meesha mani ka saarayo tan laba huba tu kale oo taa inamadu sheegeen oo ah waxaa laga yaabaa in dawo kale loo helo oo aan iyada ahayn oo aan quruxdiina lahayn quruxdiina aan lahayn isla markaana halkeedii buuxin karto ayaa loo heli karaa وعن م cdي رضي الله عنها أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxuu hi laa تxidu isku basaasi mayso امرأة haweeney calىa meyti fوqa ثaلاث saddex wax ka badan fوqa ثaلاث layaali maalmihin ay ku jiraan ilا calى زوجi mooyaane arbacata ashhur وcشhرa walaa talbas xunaysa thوba masbuuqan soo maro la sibaaqiyey ilaa thوba casbin taa asalkeedu ku samaysnaa mooyaane walaa tagtaxilu ina kulan mayso walaa tamusu طiiban taaban mayso macnaha waxa weyaan isticmaali mayso walaa tastacmilu طiiban amba jidhka ha marayso amba dharkaba ha marisee ilaa idaa ahurat mooyaane haddii laga tegi waayo diibka waxay isticmaali karta markay daahirto nubdatan qidcata ma isticmaalaysa min qusin aw adfaari labada nooc midkooda mutafan caleyh iyo wixii kale lamidkaa wa hada lafdu muslimin wali abi daawud wanasaa-i min ziyaada walaa taktadi xinay samayso walinnasaa-i walaa tamtashid feeramayso wa can um salama radi allahu canha qaalat waxay tiri jacalat jacaltu waxaan yeelay calaa cayni shayda sabiran dacartaasaan yeelay bacda an tuufiya abu salamata markii la oobsaday faqala rasuulu lahi sala la ala sl sl uhi inahu dacartan yashibu yujamil wuxuu qurxinaya alwajha wajiga falaa tajcalii ha yeelin ilaa bileyli wanzaciihi binahaar maalintiina wanzaciihi binahaar maalintiina iska baabiih walaa tamtashidi bidiib cadar ha ku feedhanin walaa bilxinaayi xinana ha ku feedhanin fainahu xinuhu khitaabun buu noqonayaa qultu waxaan ku uhi biayi shayin amtashid maxaan ku feedha qaala bisidri buy wacanhaa radi allahu canha ana mraatan ayaa qaalad waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilahi nabnati maata canha waxaa ka zawjaha waqad ishtakat caynuha isheeduna waa xanuuntay afanaxuluha mawindakun qaala laa tafcalin halkaa waxaa laga qaadanaya dumarku inay banaantay asal inay asalka wixii ay isku qurxin karaan ay isku qurxiyaan qaar ay wejiga mariyaan iyo qaar ay jirka mariyaan iyo marka asalku waxyaalaha la isku qurxiyo ee tajmiilaadka inay tahay alxil ilaa wax dee daliil meesha ka saaraya mooyaane xaaraannimadeeda man yunashau fi lxilya wey huwa fi lkhisaami غayr mubin ereygaa sabr ninkii gabiy wuxuu hi aلصabru mithlu smihi muru mudaaqathu lakin cawaaqibuhu أxlىa min alcasl waa kii sabirku sida magaciisu u qaraaryahay buri aلصabru mithlu smihi muru mudaaqathu dacartu way qadhaadhay lakin waa dawo maran ya inta badan dawadu way qaraadheba soo ma laakin maxaa qaraarka haddana ka dambeeya ee loogu adkaysa marka kiniinka liqaysa dawada isku qasbayso natiijada ka dambeysa ad rajaynayso baa qofki lagu sameynaya de qalinka maraallibu ka yahi marka hore laakin wax kasii weyn buu ugu dul qaadanaya sabirkuna waa noocaasoo marka hore sheega qofku markuu ku sabrayo de waa qaraadh marka dambe natiijo wanaagsan buu ka helaa lakin cawaaqibhu axlaa min alcasali umu salama hinda bintu abi umaya zawjkeedii abu salama ayaa geeriyooday dabeetna rasuulka alay slat slam waa ka yihi waxaad tirahdaa iga abaal mari duca musiibadeydana allahuma ajurnii fi musiibatii wa akhlif lii khayra minha dabeetna waxaan isla otlo abu salama ayaa ka khayr badan waan iska sabray bay tii lawaan sayl bay tii ducada rasuulka anigoo hadalkan rasuulka tixgelinaya ilahay markaa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam ayuu ugu soo bedelay ixdaadkaasi markaa mawaajib mise waa sune yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra aayaddaas kale waa loo dariishaday waa waajib in la ixdaadkaa sameyso waayo way waa khabar soo maaha halkaasi yatarabasna waaan fi sulfiqa ku aragteen yatarabasna waa khabaru almuriidu bihi almuraadu bihi alinshaa ay falyatarabasna wey ha tirsadeen an jaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi tulliqat waa la furay khaalatii habaryartay oo fa waxay doontay an tajudda ay an taqdaca inay soo goosato naqlaha timirteedii inay beerteedii intay tagto ay dee timirteedii iyadu soo goosato ay baxdo fazajarahaa rajulu nin baa u diiday an takhruja baxdo faatat inabiya sala allahu alay sl nabigay timid oo faqaala wuxu balaha juddii naklaki soo goosod timirtaada fainaki waxaa laga yaabaa fainaki adigu casaa waxaa laga yaaba an tasadaqii inaad sadqadaysato aw tafcali macruufan ama wanaag kalaba ad samaysay rawahu muslim waxaa xadiiskani daliilu yahay gabadha la furay inay bixi karto ay u banaantay inay baxdo tusaale gabadhii marka horeba ahayd rajciyada de markii horeba guriga uga baxaysay inay uga bixi karto baainaduna inaduna inay iyaduna baxayso iyaday wanaagsan tahay kulleba inaanay bixbixin lakin baahideeda iyo xaajadeeda lilxaaja tusaalaan de beerteedii inay timirtii wax kasoo goosato rasuulku wuxuu waa laga yaaba khayr shaqaysato ood naftaada ina ku anfacdo ama ad sadaqadaysato marka way bixi kartaa weeyaan muhiimaddu waa intaas xadiiska loo keenay inay u banaan tahay gabadhii inay wixii xaajo iyo baahideeda iyo suuqa iyo meelaha ay wax u doonato ay inay shaqaysan kartana gabadh waa laga qaadanaya shaqadee shuruudi ku xidhan tahay ila beerta laftigeedu waa waxay ka shaqeynaysa anba ay leedahay yidi dulliqad khaalati baa la furay buri habreertay faaraadat waxay doontaa an tajudda in taqdaca inay soo goosato naqlahaa timirteedii fazajarha rajul nin baa u diiday oo de isna xagga diintunbu ka eegayay an takruja inay baxdo faatat nabiya sala allahu alay waslam nebiga u timid markaa markasta saxaabadu markay xataa mislo isku qabsadaan dee qaar badan way seegi karaysay rasuulka ay umanayeen alay slat sla aba cid kala saarto faqal wuxu uhi ha ay ukhruji judii goosan nakhlaki fa inaki adigu casaa waxa laga yaaba an tasadaqii an tasadaqii ay an tatasadaqii inaad sadaqadaysato aw tafcali macruufan amba macruuf kala ad tasadaqii markaa tacdii kale halkaa gashay oo ku idqaaman ina almusadiqiina oo kale rawahu muslim waxaa kaloo laga qaadaya qofkaa beerta iyo de meelaha kale lahi dadka kalena ku anfaco wa can fureyca binti malik ana zawjaha ninkeedii ayaa kharaja baxay fii طalabi acbudin lahu isagoo adoomo uu leeyahay raadinaya faqataluuhu way dileen qaalat waxay tihi fasa'altu rasuula اllahi salى اllahu alay sl rsulkan weydiiyey an arjica ilaa ahli maadaama odaygayga uu geeriyooday an arjica inaan ku noqdo ilaa ahli reerkaygii intan ixdaadka ku jiro in ciddo tirsanayo sababtana way sheegto waxay tihi fa ina zawji ninkaygii lam yatruk lii igama tegin maskanan meel aan dego yamliku isagu leeyihi walaa nafaqatan iyo iyo bilton faqala wuxu falama kuntu markaan ahaday fi lxujrati qolka dhexdii markii aan ahaaday anigoo macna weli ka bixin naadaani wuu ii dhawaaqay faqaala wuxu uhi umkuthii fii gurigaaga ku nagow xataa yabluqa ilaa uu gaadhay alkitaabu ajalahu muddadiisa oo ah in laa cadadu ay dhamaanayso afarta bilood iyo tobankii habeen qaalat waxay tihi facdadtu facdad factadadtu waxaan ku cadad tirsaday fiihi ay fii beyti arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen qaalat waxay tihi faqadaa bihi faqadaa waxaa ku xukumay bihi arrinkan isaga ah bacda dalika intaa kadibna cuhmaanu cuhmaan bin cafan radi allahu canhu akhrajahu axmed walarbaca wasaxaxu tirmidiy waduhliyu wabnu xibaan walxaakim wageyrihim wagayruhum saxaabiyadan fureyca bintu malik waxay walaalyihiin saxaabigii la odhan jiray abu saciid alkhudri sacad binu malik binu sinaan iyadana waa fureyca bintu malik binu sinaan oo ansaarta ah markaas zawjkeedii ayaa addoommo ka baxsaday buu raadiyeyo dabeedna de ka tira mudaahiro way dileen marka inuu sidaas sameeyaa miyay wanaagsanayd mise may wanaagsanayn ya inuu keligii doono miyay wanaagsanayd mise may wanaagsanayn ya mise waxaad taraan saxaabiga afka hala gelina <laughs> haye may wanaagsanayn waayo soobe keligii la socdo hmm waay waaya haye umay banaanayn haye ya maxaa tiri nafta in la halaago farid waayo sidaasaa iy meesha uu qofku ku halaagsamayo nimankaa faraha badana dee iyagina addoommo ka baxsanayo markay cidlo ka helaan way dilayaan soo maha marka waa laga wanaagsanaa in qofku saas kala sameeyo macana oo rasuulku muxuu diiday alay sala slam badda oo kacsan lagu safro wax kalaba iska dhaafo badda oo kacsan adigoo safar caadiya ubaxaya hadda tahriibka iyo waxaan waa waa boqolaal xaaraamood isku tagay waa xaaraan afar jibaaran ma <laughs> laakiin waxaan sheegeynaa qofku meeshu sideed ku halaagsamaysa waa inuu iska ilaaliyo taa macnaheed waa maxay de haddaad habeenkii sekadaha tuugta iyo waxaas fadhiistaan aad tiraa waan maraya ya wax kugu dhacaan dee falaa talumana ilaa nafsaka mayncanka ahayn ilan adigaa meelaha isku marmaray meelaha kale habeenkii iyo meelaha qarsoon haddaba xadiiskani wuxuu tilmaamayaa haweeneyda laga geeriyooday inay waxay laasim uu rasuulku alay sla slm kaga dhigay inay gurigeedii ku cadad baxdo halkii ay ku dhimatay gabadha markaa laga dhintay ninkeedii kuma lahaa wax nafaqaayo bilaha oo maxay ugu yeelo weydi ya dee soo kan dhintay isagii dhibay dhibaybe laakiin iyay ku yeelanaysa haba idinla ti bal meel bay ku yeelanaysa wax kala soo baxa ya xoolaha uu ka tegey wixii ay ku leedahay ba wax ka sii cunaysa soo maha ha may ehelkiisu xaq looguma laha laakin wixii uu ka tegey isagu dee iyo waa gaar taasi lakin waajibka laga warramaya iyo wixii sharcigu dhigay wixii uu ka tegey qofkaasi haba yaraate ayuunba iyaduna soo dhexalkii laasim kuma lahaa gabadhan dumarku dee dhexalkan kama dhacan zawjadu ama yar ama rubc ha qaadato ha qaadato rubc amba thumun ha qaadato e eh. so kolleyba ma laha way yeelanaysa hadday uur leedahay iyadana saas kale qadiyadda gabadha markaa uur kale waxaan soo maraynay marka dalaaqa haddii rajciye ay tahayna nafaqadii iyo sugnihi waa yeelanaysa hadii kale inaan lahayn laakiin haday baa-ino tahay xaamilo tahay way yeelanaysa wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna laba suuradood oo suurat nisa lahaa jira ama suurat nisa suqra baa jirta oo suuradeta kale suuratu alaaq axkaam badan baa ku jirta xagga dalaaqa ah marka hadday dumarkaasi uur leeyihiinna ilaa intay ka umulayaan haye nafaqadii way idinku leeyihin weyaan gabadhan haddaba laga dhintay inay halkeedaa ku cadad baxdo gurigii inaanay ka bixin ninkeedu kaga dhintay ayaa xadiiskani tilmaamaya laakiin culimada haddana iyagoo adilo kale xegeegay ayay qaarkood yidhaahdeen ama hala hadaama yu lahaanine waxa weeye gabadhaasi meel kale way u bixi kartaa aduu isku sawranayo masle waxa wey gabadhaasi meesha ay lagaga dhinta waa inay ku cadad baxdo laakiin hadday ka baqato dhibaato kale guriga hadduu cidla ku yahay ka soo qaad amba ay ka baqanayso inay cid kale iyo wax ku soo weeraraan ama raggoo kale meesha ay ku fara badan yihiin ya markaasoo kale asbaab kale oo timid awgeed way uga tegi kartaa meel ka tegta can fureyb bint malik ana zawjaha akhrajahu baxay fi طalbi acbudin waa jamcu cabdin lahu addoomo u leeyay u raadinaya faqataluhu way dileen faqaalat waxay tihi fasaltu waan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm an arjica inaan ku noqdo ilى ahli faina zawjii lam yatruk lii maskanan wa yamlikhu guri uu leeyahay ina igamu tegin walaa nafaqatin iyo biiltoona markaa noloshii saxaabadu de iskaga noolaa nolol iska adag bahed marka teena loo ego qal wuu nacamha falama kuntu markaan ahaday fi xujrati ay fi dakil xujrati isla xujrada dhexdeedii oo markaa aanay fogaan naadaani wii dhawaaqay marka waxa laga qaatay halkaa in rasuulka alay sala slam marka qaarkood uu ijtihaadi jiray oo markaa hore uu ogolaaday markan dambena waa kan yihi umkuthi fi beytiki marka waxa laga yaaba inuu rasuulka alay sala slam arkay haddana wax kale inay ka iman karaan lakin ijtihaadka rasuulku dee waxyi unbu haddii markaa ijtihaado oo ijtihaadkiisa u khaldamana waxii baa ka saxaayey oo tusaale ahaan toddobaatankii markii uu rasuulku qaatay ijtihaadkii ahaa in madax furasho laga qaato maxaa ilaahay subxana wa tacaala ku canaantay qadiyadda iyada ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yuthqina fi lard turidn turiiduuna carad addunya wallahu yuriidu alaakhira umkutii fii beytiki xataa yabluqa kitaabu ajala kitaabkaasi waa maxay walaa taczimu cuqdati nikaaxi xataa yabluqa kitaabu ajala ilaa gabdha cadad baxaysa wey qaalat factadadtu waxaan ku cadad baxsaday ku cadad tirsaday fiihi ay fii beyti arbacata wa cashrin qaalat faqada bihi bacda dalika cumaan cismaan qadiyaddaa uu ku raacay rasuulka alayh sala sl markii dambe waqtigaas an faadima bint qays radi allahu canha qaalat waxay ti qultu waxaan ya rasul alla rasuulka ilaahayow ina zawjii zawjkayga dallaqanii waa furay halaaan saddex buu i furay oo akhaafu waxaan ka baqanayaa an yuqtaxama calaya in la igu soo buuqo oo fa amaraha dabeete wuxuu amray inay meel kale u wareegto an tataxawal fataxawalat fataxawalat ay fataxawalat ilaa beytin aakhar rawahu muslim faadima bint qays xadiiskeeduma kolba dhinac inagaga imanaya qadiyadeedi aynu soo marayna imikana laa sugna walaa nafaqa marka waxay tidhi allahu lmustacaan gurigan aan joogo waxaan ka baqanaya an yuqtaxama calaya iqtixaamku muxuu ahaa waa soo jiidhidda iyo soo buuqida asalkeeda iqtixamati aljunuud ala kada ya marka waxay leedahay rag badan baan ka baqanaya ama dadka ehlu sharka ah baaban ka baqanaya iyo fitnada ayaan ka baqanaya bay leedahay meeshan dabeed rasuulku si awgeed maadaama ay ahayd inay halkaa ku cadadbaxdo haddana wuxuu yihi way ubanaa way ku banaan tahi meel kala tagto marka waxay tidhi intaqaltu min beyti zawjiha intaqalat min beyti zawjiha ilaa beyti ibni camiha ibni umi maktuum waxay ilmaadeen ahayn fani bintu qays cabdillahi ibni umi maktuum ninkii ee saxaabiga eedaami jiray oo isda qurayshta ahaa markaa kaasaan ku dhamaystira bay tiri intaqilii baabu rasulku ui a ilaa beyti ibni camiki camr bin umi mactuum factadii cindahu waxa uu ku sameeyey waliba fa inahu rajulu acma tadaciina hiyaabaki isagu waa dhalo oo dee dharkaaga markaad iska dhigateed iska joogto bacna bilaa xijaab isagu ku arki maayo laakiin de in maalin hore inamada weydiinayeen gabadha habro wadaagkeediiyo in kay gabadhay eh, maxaan ku idhaahdaa eedada ilma ay dhashay waxaasoo dhami waa rag ajaanim un bay ka yihin oo dadka qaar badan baa iska sahashadaan ee qaraabanimada iyo de waa kale laba masaladan kale ee halka jirto qultu ya rasul ina zawji dallaqanii halaaa markaa saddexdaa dalqadood dee saddex kala duduwan bay ahayn saddex israacsan may ahayn oo akhaaf waxaan ka maqan an yuqtaxama calay in laysoo weeraro oo laysoo hujuumo amba dadku iga soo bataan faamaraha wuxuu amray inay halkaa iska rogto ay ka guurto fataxawalat way ka guurtay oo meel kale u guurtay guriga in adeerkeed bay guurtay an camr bn caas radi allahu qala wuxu uhi laa tulbisuu calayna nabiyina laa tulbisuu ha murginina madmadow hanaga gelinina calaynaa anaga sunata nabiyina sunada nebiga yaga ciddatu ummi lwaladi gabadha addoonta ah ee laga dhinto cadadbaxeedu idaa tuwufi anha sayiduhaa sayiduhaa sayidkeeda marka la oofsado arbacata ashhurin wacashrun wa afar bilood iyo toban rawaahu axmed waabu daawud wabnu maaja wasaxaxu alxaakimu wacalahu taarquniyu bilinqiaac dumarkii xortaha waynu aragnay intay cadad baxayaan ay tirsanayaan hadday ur leeyihin iyo haddaan ilahaynba haddaba gabadhii addoonta ahayd ee laga geeriyooday sayidkeedi ka geeriyooday ee umulwalada ilma u dhashay ayay culimadu isku khilaafay markaa camr ibnu caas oo inankiisana aynu naqaano macruufka ahaa ee saxaabada rasuulka kuwa waaweyna oo ah cabd llahi bn camr bn caas waxa ui saxaabigan camr bn caas dariiqadii nebiga iyaga ishkaal ha naga gelinin waa saxaabigii masr furtay markii dambana masr buu ka talin jiray isagaa ka talin jiray masr camr bn caas min duhaat alcarab baa la min duhaati alcarab in badan buu rasulka kaso horjeeday lakin sanadkii xudaybiya ayuu islaamay isagii khaalid bn walid iyo qowlka labaad markaa wuxuu odhanaya xadiiska ka xadiiska waynu haynaayo isagu waa gabadhii xorta hayd bay lamid taho afar bilood iyo tobanka habeen qowl kalena wuxuu odhanayaa waa hal xayd unbaa leegayaba waayo halka xayd maxaa markasta looga jeedaa istibraa soo iminka ciwaankan oguma jirin walistibraa markan dumarka ay cadadbaxayaan xikmadaha ku jira waxa kamid ah dee gabadha inay uur leediyo in kale la ogaado hadday uur leedahayna dee warkeedu waaba cadiyay marka hore marka waxay leeyihi saas kolleyba labada qowlba waa jiraan culimada qowlka xadiiska cilaysa waa xadiis waliba daciifa allahu aclam ayaa sida yidhi halkaa xayd maana ku furan bay leeyihi imaamu axmed iyo baa laga soo wariyey ibnu cumar iyo saxaabada laftigooda markaa ina isku khilaafay bay kutusaysa an caiشha radi alahu anha qaalat waxay tihi inama alaqraaءu alaطhaaru inama alaqraaءu aqraaga ilahay qur-aanka ku sheegay dumarku ay tirsanayeen mudalaqaadka ahi alaaثata quru ilahay ihi alaطhaaru waa uhurigaan looga jeedaa markii gabadhu daahirto akrajahu maliku fi qisati bisanadi صaxiix maalik baa soo wariyey isagoo markaa qiso dheer hadalkani uu kusii jiray ayuu soo wariyey aayadda qur-aanka ilahi wuxuu sheegay subxaana watacaala wاlmudalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru markaa dumarkii mudalaqaadka ahaa inay yihiin dumar uur leh saddex midkoodu bay noqonayaan inay uur leedahay taa warkeedu wuu cadiyey ta laga geeriyooday iyo ta la furay labaduba intay ku cadad baxayaan waa goorma wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna hadday gabadhu tahay mutallaqa oo ay tahay sagiira mid yaroo waktigii xaydgii waxaa baan gaadhin amba ay tahay ayisa mid ka quusatayba oo amba dai iyo wax lamida de ah amba xanuunba uu uga tegey maxay noqonaysaa ya saddex bilood unba iyagu ay tirsanayaan aayad baa iyadna taana caddaysay wallahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna haye halaaثata ashhur wallahi lam yaxidna ay wallahi lam yaxidna kadalik kuwaa yar yar iyagu aan gaadhina waa lamidun iyaguna saddexdaa bilood bay ay samayn soo hadhay markaa si markaa aan uurkana lahayn marka horta waynu soo aragnay inaanay banaanayn in waktilxayd in lagu furo wakti aahir ah oo aanay ninka haysarin la furayo haddaba saddexdan qur'i ay tirsanayso ayaa luq ahaan la ysku khilaafay alqur'u horta weyaan mufridkiisu ma aduhru ba mise waa alxaydu dabeetana culimadii luqada qaarba sibay yidhahdeen labada qowlba waa la saxaabada laftigoodi baa dabeetana yidhi salaatata quru ay salaatatu aladhaar wey saddex jeero tahaara qaarna waxay leeyihiin maya waa alxayd waxaana si xoog badan waliba alxayd waayo imka caaisho hadalka way sheegtay lakin rasulka ala sla sl xdis laga soo wariyay inuu ku yihi tadacina salati ayaama aqra'iki salaada waad iska daynaysaa haye inta aad ku jirto xaydkaasi marka xadiiskaasi ayaaba dhinac marka lagaga faasil noqonaya marka micneed waa maxay gabadhii wakti daahira baa la furaya oo aanay ninkiisa arag soo maaha goormay cadadbaxaysaa markay saddex jeer ay xaydo haddana ka daahirto ka daahirto markaa saddexaad wixii ahir ka duhri ka dambeeya sidaasay ku dhamaatay waxaana la tirsanaya mar kasta bilaha la tirsanaya kuwanba maaha kuwa kale xataa waa bilaha hilaaliga ah ee dayaxa la tirsanaya yasaluunaka can ilahilati qul hiya mawaaqitu linnaasi walxaj mawaaqitu linnaas kaasaa la tirsanaya ee maalmahan cadceedda la tirsan maayo labada arrimoodna way farqi weyn uma dhexeeyo way isu soo dhawaanayaan haddii duhri la idhaha iyo haddii xad la idhaha laftigeeda laakiin xagga waxay ku yar marka qaarkood baa laga yaabaa inay kala dheeraadaan inay ay kala dheeraadaan oo saddexda qurdhi baa laga yaaba inay ka agga xaydka marka lagu fasiro ayay kasoo gabadhi usoo kooban koobnaanayaan an ibn cumar radi allahu canhu qal wuxu uhi طalaaqu اlamati addoonta dalqadaheedu tadliiqataani laba weeyaan laba furin weeyaan waciddatahu ciddadeeduna xaydoo taani weeye rawahu darquniy waakhrajah marfuuca wadacafahu waakhrajah abu daawud watirmidi wibn maaja min xadiis caaisha radi allahu canha wasaxahu alxaakim wkhaalafuuh way ku khilaafeen ay khaalafahu culamaau fi taxiix fi taxiixi ay taxiix alxaakim xaakim saxiixiisay ku khilaafeen faitafaquu calaa dacfihi waxay isku waafaqeen inuu daciif yihi kulliba xaakim iyo ibnu xibaan iyo gaar ahaan xaakim oo kale iyo ibn ibn waa mutasaahiliin agga taصxiixa oo xadiiska haa wa saxiix waa in badan ba hadana laska hubsada xadiiskani markaa wuxuu tilmaamaya labadan xadiis gabadhii addoonta ahayd dalqadaheedu waa imisa tii xorta ahayd imisa ayuu qofku haysta saddex laba jeer wuu soo ceshan karayay marka saddexaadna muu soo ceshan karayay laakiin iyadoo waxay ka dhigan tahay hal mar ninku markuu furo ee uu mar labaad soo ceshado uu soo ceshado mar labaad haduu furo saasay kula soconayaan ciddadeeduna waa xaydataan horena waynu soo marray xayda khilaafkaasu jiray iyo mana intii hore tirsanaysa inkastoo ay ti laga geeriyooday ahayd taas qadiyadan markaa xadiiskani daciif weeyi mar hadduu daciif noqday xadiiskani maxay noqonaysaa maslada kusoo ururaysa masaladu waxay kusoo urureysaa in dalaaqaasi addoontu uu noqonayo labada dalqadood oo dee walow daciif ha noqday aqwaasha culimadu ay ka yidhaahdeen in la raacayo xagga laakiin cadadbax taa waynu soo aragnay oo xaydatun inay tahay oo maslada meesha ku taalaana waxay kale tahay hadduu nin xor ahi gabadh addoono qabo hadduu gabadh xoro qabo waynu garanaya saddex dalqadood buu lahaa soo maha hadduu addoon qabo ka waran dalqadaha ma addoonta iska leh mise sawjkaa iska leh sidaasoo kale cagsigeeda hadduu nin adoon addoonahi gabadh xoro qabo ma iyadaa yeelanaysa mise cagsigaa ayaa yeelanaya taasi waa tii shaqada gurya ad u qaadan jirteen wabuu guurso wey hadduu idhaa gabadh ka soo guursada ama heblaayo marka guursado way furan tahay oo dabeetana heblaayo guursaday ma ka furmaysaa qowl baa jira odhanaya way ka furmaysaa ila shardi ba ku xidhaya laakiin waa kama furmaysa wey taasi waa qowlka waa sax taas ta kalena maxay shaqiirka aye ha qof de aan qaangaar ahayn ayaa guursaday furinkii wax ma furi karaa isagu aye aye inaanu dhacayn waalidkiibaa ka ayaa ayaa umas-uula markaa baa ka furaya ama uxuhay an ruwayf ibn thaabit an rwayf bn haabit radi alahu anhu an nabiyi sal la ala sl qal wuxu uhi laa yaxilu limriin yuminu billahi walyawm alaakhir laa yaxilu xalaalu maaha limriin qof yuminu billahi walyawm alaakhir aliya qiyaamaha rumaysan an yasqiya inuu waraabiyo maahu biyihiisa zarca gayrihi zarc cid kale ay beertay akrajahu abu daawud wtirmidiy wasax ibn xibaan waxasanahu lbazaar macnaha xadiisku waxa weeyaan gabadh uur leh inaanay banaanayn nin kale intuu guursado gabadha inay sarkaan uurkaasi waa zarc baa laga soo qaaday uu rasulku ku shabay ala slat slam markaa zarca dee isna inuu biyihiisi uma banaana gabadhu ilaa ay markaa umulayso marka arrintani sideebay ku iman kartaa nikaaxu shubha bay ku iman kartaa bay culimadu shubha oo kale oo tusaale ahaan gabadh baa iyadoo dee ku jirta cadadbixii ayay markaa tii waan cadadbaxay amba way mooda amba tiradii baa ka qaldantay amba way ukastay amba wax lamida ah. ila dumar badan baa idhahdaa waa la kala tagay ninki waa la furay wax lamida ah oo iyagoo weli aan cadad bixinba dabeetna dee nin ba iska guurso si caadiya guursa gabadhii maxaa kasoo baxay amba cadadkii baaba ka dhamaaday gabadhi wasax oo caadi bay noqotay dabeetna haddana uur baa soo baxay maxaa waajib ninkaasi m guurkaasi miyuu ansaxaya horta mar hadduu uur soo baxay miyuu ansaxaya ma ansaxayo ee gabadha waa inuu sugo intay ka umulayso dabeetana guurkii dib loo jeediyo meherkii dib loo cusbonaysiyo ka horena dambi kuma laho maxaa noqonayaa nikaahu shubha sidaasoo kale waxay sheegeen culimadu nin baaba xaaskiisii mid ahayn ku qaldamayba isagoon markaa moodaya xaaskiisi ama wax lamid ah dabeetana ilaahay wuxuu qareebay inay uur ku qaaday sidaas kii qabay waxaa ku waajiba ah inuu iska ilaaliyo ilaa intay uurkaa ka umulayso ilaa intay he ka umulayso xadiiskan waxaa kale oo culimadu sheegeen laga qaatay ilmaha yari inuu biyahan dambe ku dhacaya in jirhkiisa iyo xubnihiisa ay ku koraan way sheegeen oo dee waxba kusii kordhay bay leeyiin laakiin qadiyadda maxaa loo celinaya bay idhahdeen haddana culimadii mucaasirin tahay haye dhakhaatiirta ayaa loo celinaya waxyaalaha qaarkood dakhtarka ayaa la eegayaayo dee culimada laftooda ijtihaad bay sameeyeen lakin ijtihaadkooda wuu qaldami karaaye haddii ijtihaadkooda la arkay ina dibigii dee rasmiga la hubay cid lagu kalsoon inay ka hor imanayso waa arrin allahu mustacaan dee la eegayo dhakhaatiirta loo loo geynayo lakin xadiisku almihi waxa weeyaan gabadh uur lama banaana uurkaa cid aan lahayni inay ugalmooto uma banaana an rwayf bn haabit radi allahu anhu an nabiy sala la ala sl qal wuxu uhi laa yaxilu xalaal maha mrin limrin qof yaminu billahi walyawm alaakhir an yaskayayn waraabi maahu zarca gayrihi halkan waa nooc min albalaaqa bay dhahen culimadu waa takwiif baa kamida ah balaaqada cabsigelin qofka marka hore qof ilaahay iyo qiyaamaha rumaysanay dee qofka aan waxba dhowranayn ilaahayna rumaysan qiyamana rumaysan wuxuu doono iska samaynaya weya haddaad tahay qof ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan islaale laa yaxilu limriin yuminu billahi walyowmi alaakhiri an yasqiin waraabiya maahu biyihiisa zarca gayrihi zarcii cid kale beertay uurkii cid kale ay uma banaana weeye waana halkay culimo badan u daliishadeen gabadhu haday uur zina qaado inaanay banaaneyn in la meheriyo ilaa intay ka umulayso culimada qaarna waxay dhahan kii dee xumaantan way u ansaxaysaa in loo meheriyo qaarkoodna waxay leeyihin maya ilaa ay ka umulayso a meherkaasi qaban maayo xadiiskana way daliisha wa can cumar radi allahu fi imraati lmafquudi cumar ibn khadaab wuxu uhi gabadhii ninkii eh, imraati lmafquud kii la waayey xaaskiisii warkiisaba la waayay tarabusu waa sugitaan arbaca siniina afar sano la sugo uma tactadu dabeetana way ciddo tirsanaysaa arbacata ashhurin wacashra akhrajahu maaliku washaaficiy wa can muqira bn shucba radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulku wuxu uhi gabadha la ninkeedali la waayey ee aan la haynin meeluu jaan iyo imra'atuhu imraat mafquudi imraat we ay zawjatu weyaan zawjat mafquud awjatu xaaskiisu weyaan xataa yaatiyaha bayaan ilaa cadayntu inay imanayso dee inuu dhintay amba wax lamid a amba inuu ami akrajahu adar qudniyu biisnaadi daciif xadiiska hore waa mawquuf waa cumar bn khadaab oo saxiix isagu xadiiska dambana waa daciif wada nabiga loo nisbiyey alayh isalatu wasalaam masalada markaa almafquud waa maslada culimadu ka hadleen mafquudka waxa wey qof warkiisii aan la laakiin qof la ogayo de inuu waddankaa iska joogo oo marmar soo yar hadla hadduu doono oo dee zaw gabadhii cadilaya oo wax dhibaatiin aanay haysanin dee isaga waa lala hadlaya wakti baa loo qabanaya hadday doonto bila haba noqoto hadday doonte ila gabadhii waxa weeyaan way u banaaneed hadduu biilkeedii dayaco ama mas-uuliyaddeedii kala dayaco inay iska fasiso u laakiin qofkani warkiisiiba lama hayo jihaad buu tegay way dhici jirtay marka qaarkood saxaabada iyo waktigii taabiciintii ba aad u dhici jirtay oo markay xagaajihooyinkaa bariga fog ay u kaceen dee telefoonna ma jiro dadku waa kala fog yahay mararka qaarkood baa laga yaaba qofki inuu isagoo dhintay aan de ciidankiisiiba ogaanin waxyaalo badan baa dhici kara marka cumar ijtihaadkiisi wuxuu ihi afar sanaa la sugayaa isagu afartaa sano markay dhamaadaan dabeetana waxa laga soo qaadaya inuu dhintay oo kale dabeete sidii waxay sameynaysaa gabadhii laga dhintay oo afar bilood iyo tobankaasi ay tirsanaysa kadibna de way guursan kartaa weyaan hadduu markaa yimaado isagoo nin kale qabo de waxaa leeyahy adiga hawshaada way dhamaatay ninkaasaa gabadhi qabo si weji xalaale bay ku guursatay oo shareecadu ay u ogoshahay haddaba sheekh ibn cuthaymin wuxuu leeyahy isagu markuu xadiiskan oo kale sharxayo waa ijtihaad cumar wuu ijtihaade wune lakin ijtihaadku uu ka yaraan karaa intaas waxbaa la karaabo marka dadka dee khubarada iyo dadkaasa loo celinaya hadday doonto markaa sanad iyo wax ka yar ama laba sano iyo waxbay noqon kartaa bu leey lakin dee saxaabada ijtihaadkoodi masaalino afar sano oo qofka aan markaa warkiisa lahaynin wey ka laakiin warkiisa lahayo la ogyahay de inu iska meereysanay ama dan ka lahayn ka la og inuu soo socdo iman kari waayo waa waajib inay suto gabadhaas de meel uu soo maro intaas dadaalaya isagu ya laakin isagu dayacaye ogaan dee umeereysanayana kaana waa laazim de laga fura inta loo qabto kanna afar sanaa la sugayaa bui waa kaan warkiisa markaa warkiisuba ogaaya haddaba markaa culimo badan baa sheegay sa aynu sheegni oo kamid yahay in qadiyadda ijtihaadka loo celinayo waa meelaha xaakimku ku ijtihaadayo markaa laba qof bay ku kala duwanaan karaan oo heblaayo waxaa laga yaba in laba sana sug heblaayo kalena sanad baa ninkaa la sugaya la ihahdo kolba xaaladda la eego taasaanay u dhowday wallahu aclam wacan cumar radi allahu canhu fi imraati mafquudi gabadhii ninkeedii la waayey tarabusu sugitaan baa u ahaaday arbaca afar sano uma tactad way cadad baxi arbaway cido tirsani baan ujeedaa arbacata ashhurin wacashra wacan muqira bn shucba radi allahu canhu qal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam imraatu lmafquudi ay zawjat lmafquudi lawaayaha xaaskiisu imraatu haweeneydiisa weyn xataa yaatiya halbe la cadeyntu imanayso marka xadiiskani faasil muu noqon lahaa oo dee waa la sugi lahaa ilaa warku ka imanaye lakin xadiisku waa daciif de adilo badanna wuu ka hor imanayaayo adilo badan baa tilmaamsada gabadha inaan weligeed cadilnaanayni de an jaabir radi allahu canhu qala wuxu qala rasuulu lahi sala allahu alay waslm rasulka uxu laa yuu hoyeynin uu hoyeynin rajulun cinda imra'atin haweene agte egteed ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane naakixan ay mutazawijan mid guursaday mooyaane mid guursanaya maaha ee mid qaba mooyaane inuu yahay oo xaaskiisii ay tahay aw daa maxramin aba uu yahay daa mid u saaxiiba maxramo dee walaalkeed iyo wax lamid u yahay mooyaane akraja muslim wa can ibn cabas radi allahu nabiy sala la ala qala wuxu uhi laa la gaar noqon la gaar noqon rajulun biimraatin ila maca di maxramin mid maxramiin la joogo mooyaane akrajahu lbukhaariyu shaydaanku labada qof ee meel ku keliyooba naftooda kama aamin aha hadday laba awliya ba ha noqdaane saa bin abin rabax wuxu uhi maal doonta waad igu aamini kartaan lakin adoon madow sifada noocay nocaas leh haddaad ku tirahdaan ha u dhawaanin oo ilaali nafteyda aaminigamahi buli nafteyda aaminigamahi sheekh albani wuxuu leey iminka toddobaatan mar wakti buu sheegaya markaa haddana nafteyda fitnada dumarka aaminigamahi buu leeyahy waxay culimadu de ka warramayaan inaan dumarka iyo la dhexgalkooda iyo waxaan la sahashada iyo anigu caynka waxaas in la iska ilaaliyo waa fitnadu ma qadiyadaas haddaba xadiiskan sheekhu muxuu keenaa laisweydiinaya baabkii waxa laga warramaya ilan ciddada iyo wax lamid ahe laa yabiitana rajulu cinda imra'atin ilaa an yakuuna naakixan aw daa maxramin bal maskaxdiina ka hir wallahu aclam waxkubilah